alxadis lawalo hada kan alxadisu xadis waay xadiskaaso alawalu hore alacmaalu binniyaati xadiska maylnkawarame acmaalo ini niyi gobodoodahaas alxadis lawalu marwiyon wal wariyey can amiir lmu'miniina muminiinta amiirkooda hesheey laka weri abi xabsin abi xabsin ahaa kunyadiis cumaru cumar ah cumara cumar ee eh, cumarkaasoo ibn lkhaaabi khadaab arishe radia allahu tacaala canhu can cumar alakraadla nagda qaala cumaru cumar may ka goolay samictu rasuul allahi adheegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka haalka goolaw iyo dheegi inama alacmaalu inama inkalmahane alacmaalu sixat lacmaali camalyaalo ansaxokooda biniyaati manudon walsixay biniyaati niyaaliya lakasexi wainama inkalmahane likuli imriin qof kasma insugnaaday ma nawa hawaabu ma nawa waliniyoodu hawaabkood iyan sugnaadi faman kanat lankihaato hijrato hijratu man mank hijridis haato ilallahi ilahi intikee haato warasuulihi wa ilaa rasuulihi rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam ala rasuulka intikee hijridis haato fa hijrato hijrato man mankaas hijridis maqbulatun tilakbalawa وamansubat hiya hijradeedati lantiriya ila llahi ilah intikee lantiriye warasuulihi waila rasuulihi rasuuli lahi rasuulka sala lahu alayhi wasalam intikee lantiriye waman gofal gofki kaanad haato hijratu hijratu man manka hijradis lidunya liajli dunya addunya dartiye haatoon yusiibu huwa manka asiiba ha addunya addunyada asiiba fadaaw aw imraatin limraatin naag intikeen hijroodon imraadaas oo yankixu isku nikaxsada fadawhaa imraadiyeede fa hijratu hijrato man mankaas hijridiis ilaa maaginti kee haadaas haajara huwa mankan hijroode ilah ilaa ma maagin hijroodi rawaa may wariyeyhu hu xadiidkan imaam almuxadisiina culmada oo muxadisiinte lamadiyo imaam iyo weriyeen abu cabdillaahi abu cabdillaahi ah koosho yani laqabshagahay kunyadiis muxamedun muxamed a ah, magaasheed muxamed kaasoo ibnu ismaaciila ismaaciil arisha ismaaciil kaasoo ibnu ibrahima ibrahim arisha ibrahim kaasoo ibn lmugiirati mugira arishe mugira kaasoo ibnu bardizba ah. bardizba arishe hay albukaariyo magaaladiis bukaari langnisbey aljucfeyo reer jucfana ah. nisb yani langnisbey mawla ahaan wa waabulxasani abulxasan ah kan lamaad muslim muslim waa magaashay muslim kaasoo ibn lxajaaj xajaaj arishe xajaaj kaasoo ibn muslimin muslim arishe alqushayriye magaaladiis qushayri langnisbey yani qabiiladiisa faday annaysaburiy magaaladiisna naysaburi langnisbey rawaahu imaam almuxadisiina iya weriyeen fi صaxiixayhima صaxiixay limaameyni lamadi imaam lamadio صaxiix dhahdiis iya ka weriyeen aladayni lamadaas saxi aho huma lamada saxiba asaxu lkutube kutubkon asaxnimo badan haadeen kutubtaas oo almusanafati lasanifay ladijiyey can amir lmu'miniina muminiinta amirkooda may bal kuriyey ruya may luriye can amir lmu'miniin muminiinta amirkooda may lakuriyey abi xafsin xafsa libeeki awshayhay xafsa libe magaashe libeeki awshayhay may ba onayaw lakuriyey cmar بن الخaab magashan cmar بn خaab lera radi aلlahu taعala canhu an cmara cmar alkraalanagda cmar yani may bu aha awl man sumiya lanki lakamagacaw amir الmuminiin lakamagacaw caam ahaan lankin horeeyu bacd الصaxaaba iyo amir الmuminiin eren may li sheege yani cmar usoo dadka n khudba akriyaw khudab usi dadka n khudba akriyaw baclo kumide iyo maalinto khudbada dhahdiya mere dadaw antum lmuminuna isin muminiin yatin waana anin amiirkum anin amiirkin ahasari fasumya huwa cumar reed wal magaawi amiir almuminiin markaas alka magaawi wa kana qabla dalika markaas horteed yubaal may lahu may lera jaray ya khalifata khalifati rasuulilahi sala lahu alay slam lera jira khaliifki rasuulka oo abubakar e lanki khaliifsha oo cumar e sa lera jira ordhan waladi kanaahu lankan kakun weelay biabi xabsin kul weeli annabiyu sala allahu alayhi wasalam nabadan kuguniyalilweeki aw sheeri lama ra'a nabiyu marka aragay fihi fi cumar min ashidati ka aragi walxabsu macnaaho may bu ahaan lugatan alasadu libewa kalku abi xabsin libeeki aw shay taaso laqab shay maylan kastay koofartis faruq cumar faruq yalan kasta liana allaha tacaala faraga shal saaray bihi bicumar bayna alxaqi walbaadil yalka shal saari fahuwa awalu man jahra bilislaami wa islaamka lankilijeero lankin horeeyo ilaahayna sabab shee ilaahay may kahoojiye islaamkan ka hooji dacwata saadiq ilmasduq waayada laahu bihi bicumar ilaahay may ka kahoojiye yani dacwata saadiqi rasuulkii runti sheegay almasduq lan rumaayo lama gala nabiy marka eri allahuma aciza alislaama biaxabi rajulayni biaxabi rajulayni rasuulka eri maalinto ilaah islaamkan ka hooji lamadan rajulkan lakinkajeelan badanyileykadanti keweri lamada rajul may bu ah bcmar bn الhadaab iyo wa bcamr bni hishaam lamadaas koosho camar binu hishaam iyo cumar bin khadaab cumar bin khadaab lamadaas samay bahayna gaalada hanka doron oo muslimiinta eedin neeb eedin dhiba o haada jarin say rasuulka maere sala lahu alay slam lamadan eedin dhib badan koosho ilaah islaamkan kahoojiyer hanuni yani camar bin hishaam mayb wa abaajahlalanla jeede bes faasbaha cumar cumara waa bari sidii faaslama reedha islaami faqala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasulsa mere atani jibriil jibriila inkoy faqaala jibriil mere gadis tabshir muxamad o bishaaraysoy ey farax yani wa kay fari farix waay farax gadis tabshara de gadis tabshara may bishaaraysadeena ey farixa may faraxeena de ahlusamaai samede helkoodiya faraxeen biislaami cumar sa yaren cumar islaamsha ahlusamadoon kafasren kafaraxen saasa lyarya laylangeesa o ajiible ahaay hijirada marki yani islaamshay sanad marki oo nabanimada liroogdi mise shan ha islaamay yani islaam shay wal kumid hoos wala ku sheegahaye sababku sarli islaamin may haytay marki walaalis islaam she ah hadeeri zoodse oo walaalis faadime e zoodse oo saciidin zayd islaamsho hadeeri ye langise iyo may koo galay lamadaasay koo islaamka kureeb markaasa bahay idihoobaseedi oo wal akriyayananseedi walaagila akriyay wal gariyay ohy lanki akriyayna wal gariyay kabaabin arid marki dembi yani wa kay ha wala isingnunuglahatang meya dadaray ha kabacdi marki dembe yani qur'aana korsheela ka akrideed markiiba galbisha ilaah islaamka karidideed markiiba islaaminaba ankoy asaabtis dhah jar dar dar arqam bin abilarqam ka dhah jaro rasuulka asaabtis miyela kodhoo madayan ankoy islaanshee daahir sidi muslimiinta dhon farax darteed allahu akbar lereg wa rasuulka ma in bishaareeyey jinagalo an bishaarey yani wa kay rasuulka ma in markhaati nagaday ha ini xagga ilaahay weelaw calaa lisaani cumar wa qalbi cumar weelaw wa ana shaydaana yafiru minhu min cumar ku araraw shaydaan yani meel ada marti shaydaan mahaqaada rasuulka cumarow kabacdi marki dembe majaamic quraish meel quraish kulon sanyin bahi islaan meelka naadi yani waa kay gaaladii murugya siibti waay oo wilishan asiibna murugtiyeede may wala lankan geesada hada jara islaamka sidi dadown lahada jari geeka islaame islaamka kutarsami eedan murgoodan gaaladi suhaybu romi meerey ha markii cumar ha islaami kacbada gaari shee fadheedow naganiyeeri meelaka helgadaysadow nagani kacbada dawaafow nagani garsoorsadowa nagani lan ala korkaan gardarsado ku garsoorsadaan yeeri ob cumar ba islaami yani waa kay saas wa ay afdal saxaaba wa cumar mayb wa asxaaba lankan kafadl badan bacda abi bakrin abi bakr bacdishay asxaabta mayn kafadl badan abubakr may kige cumara kig radi alahu canhuma yani wa kaysaas wa lang eed cilmi shay eedan badano fehmi shay eed kamilan aho zuhdi shay i tawaalo shay eedan badano muslimiinta eedan kanaarisa wahay muslimiinta danti ong muruga ahay hamin oo dhang maalin dong booyi jaray marki la su-aal ma ngoy teleron jaray faqad wulitu amran madaxnima liin madaxa liin dhiki eridada muslimiina madax liinka dhiki in acdil hadii yani wa kay an cadaalad sameeyon uxaasab lii xisaabaw hadii cadaalad sameeyon hadhowti lili xisaabtamaw wa in adlim hadii ana dulmo sameeyon ucaagab lii gaabaw wa in nimtu hadii an hunduroon nahaaran maalinti hunduroon halaactu yani wa kay halaayaw aracya arraciyata rayidka halaayaw wa in nimtu laylan hadii on hunduroon halactu nafsi naftay ba halaayeel saasa koy jari dadka baarbaaro jari shuuniyaalsho iyo axwaaliyo dhon yani waa kay amiirintaas su-aalo jari hadii lang amiirinta kumid e wal deero yani waa kay imbooqdaana lang mariile imbooqdaane lang laciife yani wa kay ningalaan lang laciif ningalaan hadii amiirkaas kudheeg asri jari caamilka omarku hangaliya ler lang caamil eho shagaale cumar waktigi khaliifkaha ah. iyo lankausu meelmadahanka dhikay godoomiye hangali markaasa lanki madaxagahay ah ma helay cumar radiallahu canhu oo goorgoor goor injiifo awlaadisna ololadiskadi dheeleanki isku ku ciyaarayan saasa arag lanki madax ka hayo markaasa lanki madax ka haye caamilka doomigaha inkireeran taasoy may yani amiirmuminiin beta awlaadanka inkiyaaran iladasadanka tumadahayan eri markaasa cumar meeray kayfa anta ma ahlika ad ehelkasa kala dhagamaasumay ad ehelkas makuwelayan asa kala dhagamaaseel markaasa meeray ida dakaltu caleyhim ehelki hadii anan galoob sakatu yani sakata sakatanadig watawalkel isku dhaafki hordhaan hadal gidila don shumugo er silin koobsada day hooban seed cumar markaasa meray ha ictazil canaa noo dheeraw eri fa inaka laa tarfiqu biahlika wawaladika ha yani ehelka magnaxriisas ee oolaadan magnaxriisas fa kayfa tarfiqu senka dhimriyaasa biummati muxamadin sala allahu alayh wasalam er nabi llahi muxamed lang awlaadis magnaxriisway helshi magnaxriisway nabi llahi muxamed mudisman dhibriyaayo ba cazilinta e, baeri mana madaxnimadii koo cazilay kolka saasaan baar baari jaray dadka madaxyaalke cumar radialahu canhu may haaday dadkin dhooliyaalka i dadka boosta i dadka cajaa iyo awlaadi yaryar aminki yani waa kay faaja faajada jari xaaladii oo wareysadaay biyon humbaari jaray gornyo naftis humbaari jari yani waa kay saas oo kale wa dhibkana kuzuuliyahay kubiyahay bilaanto oo nayo yani hartishomagon oo kale an seeda jaray nhaadimi jaray meera jaray dangalatina danlisin ofiya jarte waktigisa madahayo an diraahi jawaari yani waa kay yoonama hadiraahen odoomankooda iyo hadiraahen oo bilaante dacaami walifadaayan an gade ba anjeey goro dadaah oo yani bilaantaso oo zoojiyaalsho magunyin anjeeysa ari jari ti walba milkiyaanen wala an gade jari manaakibtiis cumar bin khadaab radiallahu canhu amaanyaalsha eed anbagyin may kumid aha markoo ma indiray cumar bin khadaab ciidan yadiri sham ye ciidan andiri mayn amirinka dhikay saariya langleelaw ciidankii sham landiri kalkun eeda nimankii shaamiyinti reer roma talyaanigi iyo rumanti waktigaas eedan korkoyta eedan dhibtooda muslimiinti saari hingaamiyaay markaasa may badatay odowkiya korshoko badade yani xaaladini korshoko dorsati fa baynama huwa cumar yakdabo khudba akriya bilmadinati madina roog ya id naadaa huwa cumar naadi khudbadii soo akriya naadi biaclaa sawtii cumar sooshay korjiraashay talaata maraat ka naadi yaa saariyat ljabala yaa saariyat ljabala ka naadi korongayliwa soo madina roog saarin markaas shaama roog unta roogo kagaylireed yaa saariyata aljabala saariyo buurte sheelisinka kooyahay dhabar jibinalaasinka sameeyahay intusku jaryalay madini kagayliyahay fa samica may dheegey hoo cumar may dheegey saariyatu waman macahu wa dheegeen wa saari i dadkili jari oo dhan dheegeen ciidankii muslimiinta wahum biardilcajami kasuganyin sham iyo ku kufog roogan meelaha dalki ka dheegen fanxaazu laabamen ila ljabali buurtesheen fanasarahm allahu tacaala ilahay an gargaaray alalaadaa dookin ku gargaari manaakibtise kumid ato karaamaadsie kumid atoha usoo madine roogo hadalshay meelalka dheegahay yani hadalkan kan hadii ilaahay fasaxo meel dheera deere maana kadalika dhegdan hadii ilaahay fasaxon meel dheera wal ku dheegas mucjizu yani wa kay wa karaamo ay cumar karaamaadse manaakibti sarafyaalse kumid may kale li sheegay cumar zamankii sheey ini dhulka dhulka dhulgariir dhi dhulgariir eedn winga dhi ilaa hataa arada ini goto kusigdo markaasa yani wa kay masalanba jeeladka cumar dhabiya dhulka kadhow yelan markaasa meray uskuni arl arlada lahadlahay arliyay askun in lam akun cadlan hadii ana caadilan hayni fawaylun licumara cumara cadaabun sugnaaday e oo ana caadilan hayne askun eri fasakana is markay dhulki sugahay gariiday hasali bacdishana saas oo kalma koyne lel may kale cumar manaakibtis kumid aha la sheegay camar bin caas saxaabi leeraay oo misr amiiran haada jari markii misr muslimiinta gobsadeen meelo amiirka haay yee cumar wargad handiri usoo leye webegin oo analayn ana nayla webegin naylo misr leeraaw laa yaziidu ziyaadatahu lmuctaada er biyooshay kormahan ka haayan ziyaadadii oo lang caada lahay makooyaw ilaa an tulgaa fiihi imraatun lakiridma ah, sinid kas imraadaasoo bikrun bikaara lakiridma ah dadki oo reer reer misr hayan saasa sheegahayan waktigi waldeeri webigina biyo sheenuhay gabarti bikaarad haytialan sooriyaayo meelalankarida fadahayo markaasa cumar diri webigi naftisa wargadan diri cumar radiallahu canhu lahadalay merayha wargadan tan min cabdillaahiya kusoota webiyo webigada lahadalahay ilaahay odoon shay oo cumara ah aya kusoota amir lmuminiin eh ilaa niri misra an soot webigan misr leeraw an soot ama bacdu fain kunta hadii ad ato webiyo tajri anta ki dareeray hadii ato min qibalika jihada lay ku dareerasay awood adgabta lay ka dareerasi falaa tajri weligaan dareerto isku fidhiya laakin wain kaana alwaaxidu alihi waaxid kaha algahaaru khalqiga gehiraay yujri hadii dareeriyaay ka adka dareeriyaay fanas'al llaha alwaaxid algahaara su an yujriya ali ini dareeriyo ka adka dareeriyo wa amara cumar ma amreyho yani wa kay shaksigii wargadilin hu camar binu caas ma emray ini rido hi kitaabka rido fi nayli wabadun niil eraw karid fi niili niil karid badal almarati gabarti badalshe ordaan gabar wabigo gabartool karide biyoshe bulgulaan walahayne wargadin la karida bes faalgaa camrun camar ridi hu kitaabkiya fi fi nahri wabigi karidi fazaada huwa nahrigi ziyaaday ziyaadatan cadiimatan wa ziyaado e eh, badan iyo ziyaada biha shibay wa walam yulqa fihi bacda dalika imraatun markaas kubacd gabar malkarid a ilaa alana kan gulgulaayo kalku manaaqibtiis iya kumid ato cumar manaaqibtiis yani waa kay saaso may kala li sheegay dabya kooy jari fi kuli caamin madina kooy jarti muslimiinta in sheegaden tan yeede markaaso odoonko shay may ngaray garbasaarkan kan gaas hadii oo naarto yeede oo madina hakasooto kooytobo yani waa kay ha fa fa faafridhu garba saarkan fi wejika wejiga saar wejigaka dabool waqul dheh yaa naaru naaroy hada ridaau cumar ibn lkhadaab dheh mana cumar bin khadaab yani garbasaar shaykan dheh fahiya naasa tarjicu nagdaasa liwaktiha falama jaad naarti marki koytiya facala lgulaamu ma amarahu sayiduhu odoonkii siidkay cumar e wali amri bi maag amriya fali farajacat innaaru fi lxaali walam tacud maan hanagn manaaqibtiisan taas yakumidee cumar bin khadaab radia allahu canhu yani waa kay rasuulka sala allahu alayhi wasalam may kuwuriye shan boqol yow soddon isagaal xadiis iyo kuwuri oo wali xadiis ay rasuulka kuwuri intaas oo kale wa may nooladay lihidun isadisani iyo nooladi wamaata cumar dhimidi shahiidan haaley bidacnatin duraw yala dhimidi dhaawac haa duray haa dacnada lahu licumar abululuat almajuusiy lanku dab aabudhabay odonhay abululua leraai duri wadufina walduugi fi lxujrati gawladiya lakaduugi xujrat nabiy agdis ind nabiy lakaduugi sala allahu alayhi wasalam yani waa kay saas oo kale meela lakaduugi cumar radi allahu canhu manaakibtis badinyinan taasa kumide gaala cumaro cumar may ka goolay samictu dheegi rasuul allahi sawta rasuulilaahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshay soobte iyo dheegi yaqulu rasuulka haalka goolaw iyo dheegi inamaa inkalmahane alacmaalo صxat lacmaali e inamaa صixatuha صxat lacmaali camalyaala ansaxowkooda biniyaati niyaalo dhobodeedi ahaada inama alacmaalu inama صxat lacmaali camalyaala ansaxowkooda manuudon waltixay biniyaati niyaaliylakatixi wa camal ma an haaliban waan haaliban sada haaliban e maybu camal may layka ansaxeyn hilayka ansaxe wa camal ma ansaxaw biduni niya ma ansaxa alilay waysay sidee biduni niya salaada hiride niilang ma ansaxaas soome niilang ma ansaxaas zakadi niilang ma ansaxaas camal kasto ilahay laka caabudaw niya lakatixay niilan baahanyi wa yani camalkaas biniyaatiya lakatixaya li oo haaliban alaga dare ama hayru haalib marmarkoosay camal isku ansaxa waana cibaade ni inin baahadaan isku dhii korta lilay may kumidaha aadanka oo kale kumide muadinka aadanka aadame afkila fura maahin nima lakooya qur-aanka marki la akriya usul kadalika nima lakooya waan cibaado miidka marki la dhigawna kadalika nijaaso marki la zuuliyaayo lasijoodowna kadalika ya nima lakooya heed aaliban ni lakooya marki inama alacmaal biniyati aaliban lagadira ayr aalib hanasabahay inama alacmaalu inama sixat lacmaali camaliyaala ansaxowkooda manoodon waltixay biniyaati niyaaliya lakatixi a acmaala marki muctabar nagadaasoo la fiiriyaa ni inilalakoy ama acmalkan hadii acmal suubon iya ni nlahayn muctabar mae ni kuma muctabar managado markaas wa inama inkalmahaane likuli imriin qof kasta maylaya ma nawaa sawaabu ma nawa waliniyooda sawaab sheelay camalka ususuub yahay wal al wali usugniyooda er ishar wali camalkaas sunniyoodi hele inama likuli imriin wainama inkalmahan likuli imriin of kasamayn sugnaaday likuli insaanin ma nawa sawaabu ma nawa wali suniyooda sawaabkeedi an sugnaadi a lambu wali suniyoodi sawaabshe ya hele waley mana cibaadadan hadii ad suubido ilaahay dartisan suubid markaaso camalka kaami sawaabka helaas hadii cibaado walang nag samayto laakin niida meelkalan ilon halkin argo halkin dheego ama dankal addunya kulatana dantiahasilnagadaas camal ajar makoolaas markaas kolku niyada la suubi hadda xadiiskan walaan hormarisiyahay may bua oo axaadiiskan oo afartunka xadiis eh yani camalkaas may bua cilmo barasho cilmo barashona may bahanta ikhlaas lilahi tacaala ilahay khaalise bese ilahay dartis le imbaraso dankal imeelan galna mana kolka yani waa kay saaso niyadaas lalakoy nifaylalalakoy saasan in sheegaa ama hadii nida walkalka jaro meelo walkalka jar cilmi barisli nafte walkal adabjili nida walkalka jar markaaso yani adina walaagiyohayle hawaabka helaaso wainama inkal mahane likuli imriin gof kas mayleyamana wa hawaab manawa waliniyoodo hawaab shay yaleywa lanqali lanki sheeniyoodo shaygaas an hasalew yani walal waliyada niyooti hooba kherin niyooti kheer hadii on adunya niyooti adunyadisale oo maylka shal soocey kalkun shayga cibaadada ah eh, i shayga caado ah oo caado ahaan usku eh maylka shal soocey niilka su niilka shal soocee lilay mana acmaalo oo caadid ah camal may jira oo isku caadi eh oo adasuubiyaas oo ajarlan kuwaydiyaan laakin hooba niidiis adasuubido niifayla kuweel hata ajar ku helaas mathalan hadii guriga ada aamas mise biyo ada dhamaas niifayla lakoyto halan hoogaysato an gurug adaamahayta daacad cibaada ilahay halan hoogeysato adan liyood midkan durmeed ad hundurahay tahay karaaxaysato hadhowti salaada marki ad gudadaasa si nashaad fafircoone halka oh, oh, oh, gudute adan liyood wadaga oo kale oo caadiga eh sameeyas oo kale shaawada gudadahay hadi adan liyooto cafiif halka nagato zani walaagasoy halka dhoorsato nasle fayle nog fayle oo ahludiin halki kindhalado taas adan liyood markeed gobo isdaasood isnadiifiyaas oo kale cibaadada macnaha odoomanka ilaahay riixida i walaagas ay dhibne daraadi adag niyood marki zawjada ada biil siyaaso mis odoonkan guru siyaaso mis daabado adan guru siyaas oo kale adag ilaahay baka amray walaan koy weel adag niyood ajar goone kuhelaas markaas ajara kuhelaasa liley waan hordhaan caado lahaa nidaas fayladala koyti daraadi aya ajaran kuhelaasa liley macnaha mayla sheegay xadiis or hore alla subxaana watacaala odoomonka xafadad ee malaaigda yawma alqiyaamati mengare uktubo licabdi odoonkay kada wa kada odoonkay intaasi intaasan abtuga min alajri eh markaasa fa yaquluuna malaaigdimeeraayan yaa rabanaa rabahano lam naxfad dalika he walaa odoonka ad abtug adan lete unamaba xifdine sideew odoonka ma kuxifdine walaa huwa shaygasay fi saxiifati saxiifati lcabdi odoonka wargadisna makiyaalan wala walusasuubsadi mae adina intaasa jaren abtugaale tasadew fayaqul lahu tacaala ilahi meerey inahu ina cabdii odoonkay nawaa niyooday hu shayga niyoodi sere mana nidaas faylakahli niyoodi lay may niyoode inti masaajido dhiso inti yani madaariso sameeyo inti yani eelo godo yani sadageeyo wal kheere badan inti intaas quraan akriyo intaas sadageeyo walaagasa niyoodi maanasuubin walaagi walan goreeli lay aakhire hadhowti kitaab shee yani wa kay midig el kusiye kitaabka ya akrisade kitaabki may ka hele lanka xaj iya ka hele jihaada ka hele sadaqi ka hele iwali susuubiba markaasa lanki kiyaama dili deermay lere ahi kan kitaabka ah waa ku akristay kitaabki akriya nagade markaasa kitaabki datis may ka arage yani kan kitaabkay ma eleyan may wel kitaabkan xajiya kayaal jihaada kayaal sadaqi kayaal anin musamey kitaabkay ma eh markaasa ilaahay maera subxaana wataala kitaabuka le mayo lianaka cistaada noolati cumran dawiilan a noolati wa anta taqulu maera jarte low kana lii maalun maal hadii insugnaado fadi xajajtu minhu min almaali maalkas kuaji fadi allah xajkag meherafan hadii an maal gaba fadi sa era jarti low kana lii maalun maal insugnaado fadi tasadagtu minhu hadii an maal gaba fadi wala kusadagayso fadi sa era jarti facaraftu anina kasi ere ilaahay dalika kasi min sidqi niyatika nida runtiya kukasi waacdaytuka hawaaba dalika kula huwa kasi intaas kulisho hawaabsho ya kasi waay kalku nida fayl saasan faylata wa inama likuli imriin of kas maylia maanawaa walinihoodiya liwa ficilkii goone iyo nidi laylikoy ajarsha hela xadiis kalen may kasugnaadey niyat lmu'mini ablagu min camalihi rasuulka sala allahu alay wasalam lanka muminka nidiisya heel dheer camal shay ku badan maanaa may wali qiyaama kasi hadi sheegani bu kitaabka oo buho wal kheere kabuhadalayniyooti waanasubin yala kahelelilay waniyat lfaajiri lanka faajirka nidisna sharun min camalihi camal ku shar badanta lanka hoob lan dhaalim ho faajir ho faasig ina walhun ya niyoysida ogda intaasi intaas maale hadii hala fadi intaas macsiye samey faday intaasa katumada faday intaasa waagada faday guriga intaas fidiyo walaasa lahadi ii faday walhun lakafiilsada walhun wa niyoode walaagi hum usa niyoodisun yani camalkiisay walaagi niyadiisa niyoode kushar badan kolka niyade ofba wali niyoodo iyo laywa faman kanat hijratuhu faman of ala gofki saas dartiye fa yambagi may haboona lilcaagili lanka caagilka man haboona an yuktira ini badi min aniyaati saalixa niyaala fafayla ini badi liyaxuuza hawaabaha hawaaba niyaati niyaadkas fafayla oo usunsubina waana fayla niyoodi hawaabshas inkoob xataa mayli sheegay ana jamaacatan dakalow jamaacadoo mayba galeen calaa bacli suufiya nimin suufiyin ee bacligood yan galeen yacuuduuna bo yacuudu boogdaayan ho bacligaas fii maradi maradi lbacli faqaala may kagoolay faqaala albacdu bacligi lahum liljamaacati mayngaray yani waa kay saas waay ana wow binaa xajan an wu yani waa kay ana wow binaa xajan ana wow binaa kada saan xaj niiliniyooda intaas niiliniyooda wala tiri manaa nwaaco oo min alberi ah faqaaluu lahu may gareen kayfa wa anta calaa hadi lxaala yani wa kay saas adoo xaaladan kasug intaas sakaraada ta jiranta may xajin niyoote intaas niyoote intaas niyoote le faqaala meray in cishnaa yani wa haddiinu hadii noola noob wafaynaa oofiyaan hadii noola noob xaj kusuge i walaala say weelaan amaalasn hada yani niyoodahayn wain mutnaa hadii dhimanoon xasala lanaa ajruniya nid ajarkeena in hasaleer mana kolka nidi faylisaaso acmaal suubon ad niyooto fi sawaabshen koob wainama likuli imriin qof kasta mayliya ma sawaab nawaahuwa imra aga niyoodoliwa faman qof ala qofki kaanat haato hijratuhu hijratu man manka hijradiis haato ila llahi ilahi inti ka ehad warasuulihi wa ilaa rasuulihi rasuulillahi ala rasuulsha fahijratuhu hijratu man mankaas hijradis maqbulatun tilaagbalaha wamansubatun hiya hijrada tilang nisbeeya ilallahi ilahi intike wa rasuli wa ilaa rasuli rasuulillahi ilang nisbeeyaha yani hijra may balan kasey hijro macna alhijra sharciyan maylan kasey mufaaraqatu daari lkufri wadan gaala lakutab ilaa daar islam islaamka daartisantabo ere hijre waana waajibu lankiibon suurto wayt wadan gaala dhaharoog diintis ini daahirsado shanti salaad jamaaca katukado aadamado diintis ini daahirsado awlaadis tacliimo nsuurto wayt ini wadankaas hakwijiroodo wadan islaam hambaha waajibaketalilay mana ama fidno koobsadaha awlaadi ama koofidnaawaya zawjid ama wasley ini wadankaas hakutabo wadan islaam hambaha waajiba waana tan yeedee dhiidi rasuulka zamansha hijirad yeedee lamwajian dhiidi marko mayn dhiiday asaabta bacdigoodi maki ku hijirooden xabashi meeleran hijirooden geeskan africa xabashian hijirooden marki dhibso dorsaday mushrikiinta eedan dhibeen ya rasuulka bahaa wadanka maka kutabaa gaaladan ee kutabaa ardulxabashan isku bahaa sanadkii shanaad nabanimada shan roogdiahay tan lamaadna mayn dhiiday yani dadki maka kasugnaadeen marki de marki dhibtoodena hijirooden madinin hijirooden rasuulka marki lahadiyaayey tumung isade labanimadiis tuma isade roogdi waktigaas rasuulka lajar kulli meela madiinaan hijroode kolka hijrada mayb wadan gaalil ku tabe wadan islaangalan tabe hadi wadanki gaalada diinta kingasubud waay to kingaahir waay wadanka islaamkan ba hijra saasa lare kolkun faman kaanad lanki haato hijratu hijratu mangmanka hijridi saas wadan gaali ku tabahay wadan islaangan jees ilalah ilah inti ka had warasuuli wa ilaa rasuuli rasuulilahi had walaw sanga jirood ilahay dartisu wadan gaali kuta wadan islaangan jeed ilahay dartis diinta meelkinkasubadaasan bawaley rasuulka dartisan jeed fa hijrato hijrato man mankaas hijridis maqbulatun hijri la akbala cibaado la akbalaanagdaas nidiisa fayle wamansubatun ti lang nisbey wa yani wa kay hiya hijrida ilalahi lang wa ilaa rasuuliha lang wa ilan inama alacmaalu bixasabi niyaad aha acmaali niyadis sabab sheego wadan kutabta wadan islaangan basi dartan ilahay dartis iyo rasuulka dartis ma aha bes kolku hijrada maynagdaas hijro ilahay lanka dhawaadaw rasuulka marshii la fartoonadaw maa hijradii ta markaasoy may nagdaase maqbulatuna nagdaasa wamansubatun ila llahi tacaala warasuulihi alang nisbeeye ilahay alang nisbeeye maqbulo ku kuhelaas walkao hawaabiye yani rasuulkana marsi fartoonatay ku helaas yani saas wa ama hadii ahay shaygii cibaado nagdi walaada suubiyays walcibaado nagu laakin nida meelkalang ilon se nagdaas waman kanat lanki haato hijratu hijratu man manki hijradis haato lidunya ila dunya addunyinti kee haato yusiibu huwa manka asiibaw ha addunyadi ade asiibaw e yuxasilu xasalsadaw ha addunya hijradii horto daahirkan fiiri camal faylen nagda wadan gaalila kutabi cibaadin nagda wadan islaanga lan bahi laakin niidiya meerkale lang eri addunya darti melka jarta bahaw kaasay bahaw cibaado daahirka nagu laakin addunya galbaga kinka jarta addunyadaas kala ambati waman kanat lankihat hijratu hijratuma kolkin sheeg cibaada nag suuridis nid lahumaayayo reed addunya nagdaa jar reed siba sideeda waman kanat lankihaato hijratu hijratuma manka hijradis taas taba wadan islanamba lidunya liajli dunya addunya darti ahaad addunyadaas oo yusiib hua man kasiibsado ha addunyadeede aniimaa hel wala hel isaasanbaha o limraatin imraa daraadiye hijradiis haato waman kanat hijratu haato limraatin liajli imraatin haas imraadaas yankixu nikaaxsadaw ha imraadiyeede nig e yatazawaju guusadfadaw ha imraada wadan gaali kutabay wadan islaangan bahi maki kutabay madiinin bahi laakin lijeedadis addunya hel iyo gibirto meeli jarta guursoy taasa lahaa fa hijrato hijratu man mankaas hijradiis mardudatun tili hijradi ede munsarifatun wa mardudu tiliradiyaw wa mansuubatun hiya hijradi ede ilaa maa yalintiriye haajara huwa manka hijroode ilah ilaa maag maagan hijroodi lankusuge walal wali usan hijroodiye hijradiis intiriye mardudu waana taasa lintiriye oo lang ala lanki saatay hijridii dhahdiya usoo ka dhah jer addunya hasalsoy gibirtaasa nikaasoy silahay maha hijradiis kolka may nagadaas marduudi nagadaas maqbulo ma eh camal oonayaw camal suubang waana la radiyo may wala nihunga la dhahageliya eh. kolka cibaadada suubiyaas oo dhan ilahay darki saato lafadered eh. ma adi kal marduudi nagdaas ma yani wa kay wal alwalin hijroodi oo dhay weli may leraay xadiiska aakirka may leraay fa hijratuhu ila ma ila llahi warasuli salera hijra faylehayt taas tan kalku maylere fa hijratuhu ilaa ma haajar le walqiman lahin ila ma haajar walin hijrood ilailermahin fa hijratuhu ila dunya fa hijratu maler mana fa hijratu hijratu man mankaas hijradis mardudatun tiliradiyaw wamansubatun hiya hijradeeda maylang nisbeeye ilaa maawalang nisbeeye haajara huwa mankan hijrooda ilay maagan hijroodi oo walan hijroodi mey midis may ka addunya nididlayki jarti bilaang maha lamadaas haling nisbeeya ajarki mehelaaw hijridi ajarsa mehelaayo sawaab leh may welay kan ulug ganacsi bahi kan lamaanu sunu lang khaadibe bilaan waydiisada wahay sawaab kalkun oo hijridi e mehela walaley macnaha lamadaas nidio meelkalang eelantayha yani saas wa kalkan hadda may la cabiray markan horeysa may lera yani waman kanat hijratuhu lidunya ler haddana limraatin alku dabageli e imraadi yeena bilaantood xaqiiqat dunya addunye xaqiigadii hoob dher walba makluuqaad e xaqiiga hagalaayan lay walba makluuq e oo dhan hagalaayan addunye hoob dher deebtii hagalee fadadii hagalaas bilaanti hagalaas malbuuska lagunduda hagale wali lamid ah, wali la dhamaay wali laamay kulli addunye layin e kalkun oob lidunya usari bilaantan addunyada lay kumid ata ah, meelilay hagala faday may hadan owli imraatin goonahan bi wala hadi rasuulka sala allahu alayh wasalam bilahanto gooninin aday iyo oo waan addunyada lay may maybua ogaahiyow io is ogaahiyow fitnada oo bilahanto lakafidnaawa shidadiyo eed on darona taas ahaan ogaahiyow kaas daraadiya gooni lahambiyelilay mana may welay xadiidkan kan ay sabab shay may la sheegey ana rajulan rajulka waa araada may doonay an yatazawaja biimraatin naag goyni guursado fad yuqaalu lahaa imraada magaasha leraw umukaysin umukays leraw gabirto magaasha umukays leraw akoy guurso isari fa abad diidi an tatazawaja iniya guursato hu rajulkan guursato diidi inta intakirtay hataa yuhaajira inti akuhijiroodaw makiroogni hadda madkaa kutab madiine koy ana meelan hijiroodahay oo dabagal marki meelo koyto ay guursadaasarti mana bes lankireed fahaajara liajliha gabirti daraadi hijiroodi hijroodi wadan gaali kutabi wadan islaangaseedi camal cibaada nagu laakin ujeedismayati gabirtaasa doonaday kalku muhaajir umuqes ba lere muhaajir umuqes alambi gabirti umuqes erakin hijroodiya leri mana kalkun addunya daraadiyan hijroodiyo reed addunyadaniyan adumay yani bilaanlay haado bilaantan addunya lay kumid haado fade laakin goon ahaan wala lahambi dhibshawa eed undorangalay bilaanto macna dhibshaya eed may welay ilaa culmada qaarkood an xabaail shaydaan wa shaydaan xadagyaalshay xadagusa dadka ugaaradaw dadka fitneeyaw badana bilaantu walera dhinig bilaanta dadka fitnaayo dadanka koe may ha orooray xadiis fi dami nisa oo xadiis badan ha orooray may kumid aha rasuulka walilkuri sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shemeereyha maa taraktu fi nnaasi dadka dhahdiyo makutab bacdi ana bacdigay fitnatan fitna makutab fidnadaasoo adara dhibow badan cala rijaali rijaalo korsho dhibow badan min anisa ku dhibow badan marag kutabneer rasuulka may welay licadami lstignaai canhuna malku meeramaw yani waa kay taaso wahuwa yuxmalu cala zanalikum bare o cala ma yushkalu can dalabi umuuri laakhira waliba aakhiro umuurtiyo dalabaw shakoo mashguuliya oo adaahay mamanaantasoy addunyada kama manyi bisbilaantas kama manyi e dhaacada koo mashguuliya ahaan fidnada la sheegaw kolka yani fidno yani waa kay saas oo kale fidnadaasalka magaaway may la sheegay shirgoolsho bilaanta ini hadda shaydaan shirgoolshay kudarnyi mana may wal ilahay san le ina kayda kuna yani waa kay ha ina kayda shaydaani kana laciifan ar ilahay shaydaan marki tilmaamay shaydaan hagartis isku laciif waayo ar ilahay wal kufakdo kore laciifu laakin bilaanta may lka magaaway ina kayda kuna cadiimon ar ilahay isin bilaanta sin teedkin shirgoolkin eeda n sayidina caliyin radi allahu canhu iyo mayla kalaamkay kumid haaye ina fihina bilaanta dhahdi o talaata khisaalin ha kasugnaadeen sid walhad iyo bilaanta dhadkelakuele ergaarsho min khisaalilyahuud yahuud khasliyaalsho e eh. dhagin yahumid dhagun yahuudeed wal kumid e sid walhaade eh, bilaanta dhadkelakuele yatadalamna dulmi sheegdaaya walhaal huna yoona haalimaatun ahaalimaatu kuda dulmi iyin yo oda ulmiyan hadana ulmi sheegadaayan wala ulmi eraayan yoba kahormare ulmi sheegade waana yo ka ulmi yahuudna saasa shaanishooyin geyamin yani salanwelile gudaayan waana yo ulma yo bilaawe wayatamatacna yani wa kayhen wayamtanicna reeb toomayan bilaanta wahuna raakibaatu yooyin yo walfadaayan reeb toomayan wayaxlifna dhaaradaayan wahuna alkaadibaatu yooyin dhaara jataayan waanahani been sheegawniyo kolkum fastaciidu bilahi ilahay kumingala min shiraarihina bilaantasay shartiyo wakunuu hada calaa xadarin digtoonaasho kusugna min khiyaarihina min khiyaarihina so yani waa kay kudibtoonadaw baclisho ma ereena maana yani ma nahaytu imraatan can shayin weligay bilaan walmakureebna welisha ilaa lakoesi leeri maanaa kolka yani resaasa shaanisho iyin ahe kolkan xadiiskan may kumideeya min jawaamici kalimihi sala allahu alayhi wasalam rasuulka kalimiyaalsay wal jamciyaayaan iya kumideey mana ahe musanifka raximahu llahu iyo kitaabshay may kabilaaway h xadiiskan kan iya kabilaaway usoo salafu saalax rahaw salafu saalax iyo kutubta marki sanifaayan hadii oo muxadisiinta kitaabkan kubilaawen sida imaam bukhaari oo kal kitaabshay inama alacmaal oo la kubilaawe fainahum kanuu may haadeen yuxibuna ikuu jeelahayen ulmadii hore iftitaaxa musanafaatihim walbi sanifaayan ini kabilaaban bi bilxadiiti a may welay licumuumi alxaajati ilayh baahad iyo caam ee xadiidkan lan ma abu cubayd lang meeray laysa fi laxaadiisi axaadiisdatiyo ajmacu waagna waaksaru faaidatan minhu min alxadiisi ali axaadiista dhatiyo mahaneer hadiis walku kulmiyow badan oo dadku deegow badan faaidada ku badan hadiiska majaraari maanaa saas darteed iyo culmada kitaabay marka bilaawayan xadiiskan oo kale kabilaawayan kawaamay wuriyay xadiiska imaam almuxadisiina culimada muxadisiinta oo walsanifeen ay lmusanifina fi cilmi lxadiisi cilm lxadiis dadku walsanifeen lamadii imaam iya wuriyeen axaduhuma axad limaameyni may bua abu cabdillaahiya lere kunyadiisa abu cabdillaahi wa muxamadu muxamed ay muxamedkaasoo ibnu ismaaciila ismaaciil arisha ismaaciilkaasoo ibnu ibrahima imaam lbukaari yalan aftar yahay ibrahim arisha ibrahimkaasoo ibn lmugiirati mugiira arisha mugiiragaasoo ibnu bardisba bardisba arisha e albukaariyo muxamedkaasoo albukhaariyo magaaladiis bukhaari lang nisbey nisbatun ilaa bukhara magaalada bukhaari leraa lang nisbey sheekh baldatun macrufatun wulida biha magaalo macruufa hawsla ka dhali waayo radia tacaala canhu oo gofka meeli kadhaladiye lang nisbeeye abtirka kumideey mathalan lang keda baydawo kadhal albaydawiyu almugdashiyu yani saliley mathalan lama meeli kadhaladi lang nisbeey ko aljucfiyu reer jucfa lang nisbeey reer jucfa lang nisbeey jucfadana nisbadan tan ena nisbatun ila lyaman binu ahnas lanko magaashay yaman binu ahnas dheeraay reer jucfanan dhaladi lankaasa lang nisbey a bukaarina walang nisbey manaha may baliya aha sheekh jucfigan hadi lang nisbeeyahay obooshay oo mugiire e ya ma islaameyhin calaa yadeehi rajulkan oo alyamaan binu aknas aljucfi leraw ganyaa sheekh islaami imaam lbukaari obooshay yani ye mayha ha islaamay mugiire leeraay obooshay ya lankan onayo juxfi leeraw qabiil shay oo yamaan binu aknas dalnyaa sheek islaamay usiin sabog nagadi kalkan aljuxfiyu tirheed lankiyad hadda kahor haka islaamiyey oo islaamka sabab nagadi qabiilkii shay oo adlakintiria oo kale waalinamo hariir kasa kudhexay lankaasa dalnyaa sheek islaam meelalantiriha aljuxfiyu oboo shay kale oo barzawehi liley mugirig waab ha inta kale waab muslimiin bua bardawe ah, yani ibnu yani waa kay ha bardisbah lilay bardisbagaas yani may bu ahaa may ka dhimaday calaa diini qawmihi majuus ahaay meela ka dhimadi wa imaam lbukaar maxaasintiis walla kooba kor ma eh manaaqibtisna mal kooba kor mayla sheegay imaam lbukaar us oo tumunsin jero mise weliba ku yari iyo axaadiis hifdi may xifdii jiray lere soo sabeiye unog yar iya sabey todobaatan kun xadiis ya sardan tixaw ku korku dareeri jari korku akri jareel imaam lbukhaari may kumid haaye xifdi shey dad dhoorsano eed nadiifin e haayena hadii kitaabkan hal too kale isusudan fiiri wali kitaabka al dhong xifdi jareel mana may li sheegay yani wa kay masalan balkuriye in yari axfadu may xifdiye er imaam lbukhaari miata alfi xadiiin boqol kun xadiis oo saxiix e ya korkuefdiya boqol kun xadiis kun xadiis mee lama yani lama kun sed kun mee tuman kun mee labaatan kun mee boqol kun xadiis ya korku efdiya saxiix may kala xifdisnaare imaam lbukaari miatey alfi xadiiin hayru saxiixin xifdisnaar lama boqol kun xadiis eho saxiix nhaynen xifdisnaari manaa yani imaam lbukaari dadkaasoy may ka deerena inkastoo hibo min allahi eto laakin cibaado badanaan yo ilaahayna walkasan kasahelan kafudaa iyonyaw halaal merisada iyo kadhagmaaye oo ye culumtan kaxifdiyeen ilaa yawmlqiyaama magaasho yon ilahay naxariis laley imaam lbukhaari raximahullahu cibaadadiis may deerasay wala tir kooba kormee ramadaan kasta maalin kasta marado quraan akriyaay ramadaan kasta yaktimu fii ramadaan kula yawmin khatmatan maalin kasto ramadaan e eh, mardo akriyi jari wa wayaqumu bacda taraawiixi taraawiix markii la tukado bacdi sheeg uma jari kula halaati layaalin bikhatmatin kuma jari tadha ah min kasta mardoha min kasta akriye tadha min kasta mardo saaso wala jarhamin oo ramadaan kasta eh maalin kastana maraka iya khatamaayo waana may kasugnaaday imaam lbukhaari waasac ahaansho oo maal sheeya waasac maal halaalehe o waasac iya gabi aw shee maal ku dhahli maal fara badan maalkasa sadagaysada jari yani waa kayhan saas oo kal waay warubama kana yati caleyhi nahaara a may dhiyaasa ini maalinto korshay dhamaat yati nahaarun caleyhi maalinto dhan korshay kutabta walaa yaakulu fiihin aman ilaa lowsatayn lama loosle amaw mise sad loosle amaw mana waana maal may la sheegay yani kana yasuumu dahra zamin sooma jari ma furijan ilaa cudur share hadi jarma imaam imam lbuaari may haylan zahid ho adunyadan nkulahay oo halaal mededaw yani wa kay sakaawnimadan eedan dheer may haya imam lbuaari min culamaai lcaamiliina culmada oo cilmisho ka camal falaayan ahay waman wamimanga kumid hay tanzil raxmatu naxariis ilahay ba degaas cinda dikri magaashoola gaadoob imam lbuaari lay hoob dheeroob raxmad ilahay degaaso kumid hay may welay dadki yani wa kay isa soobon magaasho qaadowsho ba raxmad ilahi adigaas hataa magaasho lay magaasho qaadowsho iyo adkaartiyo akriyaayan iyo hoob adagaad kasugraamiyaa sadadhong manaha kagariiriyaa sadadhonba yani raxmadii oo markiyo qaado jaren oo ka jaro jarti yani waa kaya adadhon kasugraamiyaas ya kodomtada kagobadaas magaasho lay hoo lahaqaado ama waliyo akriyi jareen mis waliyo shecirka shecri jareen hoobada dheegdata adadhon kagariiriyaas manaha dadkasusuubanaayan kolku may hay dadka oo raxmad hadegaas raxmad al hadegaas hadii magaasho laya talaaqaad imaam lbukaari saase cibaad badan ahay wa min kalaamihi radia allahu tacaala anhu imaam lbukaari kalaam shay may kumid aha iktanim fi lfaraagi fadra rukuuci facasa an yakuna mawtuka bakta kam saxiixin ra'ayta min gayri suqumin dahabat nafsuhu saxiixatu fatla falta sarjara faltatan iktanim fi lfaraagi waktigada faarug ata kuqaniimoysoy falla rukuucin rukuuc falishi facasaamay xaqiigaha an yakuna mawtuka geerida ini haato baktatan keda haato xaqiiga ah kolku mar amantiliknkooya moshidi farmiing mal hanis faraayo bari bahaas malkeeraw cibaado badi kolku cibaado badado cibaado badiyaas laylikinkooye halkinkooyo may weli of badana kam saxiihin koofiyaw badana ra-eyta aragdi min gayri sugmin jiri la-aan dahabat nafsuhu saiyatu naftitisfiha waitibati faltatan sikadee mana kalkun kufaaidoysasarijariad wa min manaaqibi bukaariy imaam lbukaari manaaqibtis may kumid aha radia allahu tacaala canhu kitaab shay oo mashhuurka ho kitaab lbukaari leeraaw mal akriya leri kurba wakto kurba mal akri ilaa kurbadiyeeda ilaahay feede le markab mal la koro kitaabkas oo markab kusigena maashado mal la koro leri imam lbukaari raximah llahu lang ala lanki kitaab shay bukaari akriyaw ndoaaya len yani wa kay ilah yani ndoaay doad ndoaaya len kitaab doaaysan waay kalku yani saas waa imaamka lamadaas imaam oo koosho o oo imaamu ahi mohamed bin ismaaciil bukaari e ya xadiiskan reed wiri imaamka lamaadna waa kowa imaam ay lmuxadisiina weriyeen axaduhuma abu cabdillahi mohamed bin ismaaciil waay وثانيهma وثاني kan lamaad abوlحaسaن abوlحaسaن kuنidis an kileray مسلم مسلم eh magashi imam مسلم مسلم kaaso iبن الحaجاج حaجاج arishe eh حaجاج kaaso iبن مسلمin مسلم arishe eh alqushayriy مسلم kaaso alqushayriy qabil shay qushayr lang nisbay dogo qushayr leraw lang nisbay نisbat ilaa qushayr iبن كacb iبن رaبيcة iبن camir بن sacسacta qabilat kabilat qabiil kasta ka abtirsaday annaysaburiy baldidisna naysaburi linisbay nisbatn ilaa naysabur acdamu madaini khurasan wa khurasan magaalooyinsa tinkwingu ya naysaburi lere meela lagnisbay sheekh imaamu muslim suna hijrada marki lama bogliya faroogdi ya la dhali xadiidka may ku qaadaday imaamu muslim can axmed bin xambar waxarmalata wakhalaai kairina wal hakugaadi mana saxiix shay o saddex boqol kun xadiis eh yasanif may geeriyooday lama boqol ilihidun ikoo hijrad markid hoogdi naysaburialka duugi wa qabruhu imaamu muslim qabrishay bihaa naysaburiya mashhuurun kee yuzaalu liziyaarade wayutabaraku bihi libarakaysade wa fi saxiixihima imaam ay lbukhaariyi wa muslim ya weriyeen fi saxiixihima fi saxiixayhima صaحiiحay bukخaariy وamslim mslim iyo bukخaar lamadiyo صaحiح ya kawuriyen wa yani rawaayaatiya kataclojaas rawaa may wuriyay xadiiska imaamay lbukخaari imaamay lmuxadisiina wa muxadisiinta lamadiyo imaam ya wuriyeen fi صaحiiحayhima صaحiiحay limaameyni lamadi imaam lamadiyo صaحiح ya kawuriyen صaحiح الbukخaari صaحiح muslim yala kawuriyen aladayni lamadaas صaحi aho huma lamada saaxiiba asaxu lkutube kutubkon asaxnama badan haadeen kutubtaas oo almusanafati almualafati laalifat adii adii wali oo kutub e la alifi oo la suubiyey la samey culamadu sanifeen lamadaas kitaabiy an asaxsan bacda kitaab illaahi tacaala lamadaas kitaab an asaxsan oo lamadana jumhuur lculamaa may katabayan lamada may lamadiyo naftiyo hadii la fiiriyon mayn ka asaxsana kitaab lbukaari ama imaam shaafici radia allahu canhu oo usoo amaanaw imaam shay imaam shaafici sheekh shay oo imaamu malik amaanaw eri maa bacda kitaab illahi asaxu min almuwada ilahay kitaab shay bacdi shay walmuwada ku asaxsan majar us eri imaam shaafa taas malka eebayo hadalku suge may weley inti oo bukhaari muslim lang helna iyo muwada yaali kolku muwadagaasa horeeyey reed walmuwada ku asaxsan majar waktigii hore gadaalkan kolkan hadiiba marba bukaari muslim lasanifimaa muwada dhong may ku asaasana bukaari muslim jumhuur lculamaan may katabaayana bukaari muslim hadii la fiiriyo lamadiio ay asaxsan hadi lar ini bukaari asaxsanyi may wali lianahu bukaari kana laa yarwi imaam lbukaari shardishaeedan hoog badanaayo laa yarwi can shaksin shaksa walmakuuriyaan xataa yajtamica huwa imaam lbukaari bi bishasi lanka marka islakulumna xadiidka gaadi jiri shardisha eedahon hog badnaay may shardiyaaye alliqa islakulumow lanka marka ad hadidka wuriyaas in adlakulanto lanko kale nin dhehay im e adlakulanto saasa era imaamu muslimna mucaasarna maka kaaftoomay lankan hoob isku zaman bena walka wuriyi korsa er jari mana shardiga kan imaam lbukhaariy hoog badan saas darteed bukhaari muslim bukhaari hoog badan aliley waana yani culmada muxadisiinta xadiidka saxiiga e marka iibiyaayaan todoba oo kalen iibiyaayan todobada maybu aha mayn hoog badan ah matafaqa shaykhaan muslim i bukaari wal isku waafageen man farada lbukaariy imaam lbukaari walilifirdi nagdi man farada muslimu imaamu muslim walilifirdi nagdi ma kharaja calaa shardihima muslim i bukaari shardisha walikasoodo rijaali o bukaari rijaali muslim nakuriya ma kharaja calaa shardi bukaari hadin rijaal bukaari wali weriyaayen hadin ma kharaja calaa shardi muslim rijaal muslim wali weriyaayen hadin kan todobaad ma xukima bisixatihi ma xakama bisixatihi wali ansaxnimadiis xugmiyay imaam muctabarun walaa mucaarida lahu imaam muctabar wali saxiix eri waan lan korkoyn injanusun intaaso iyo saxiixa naftis shal qiibsamay saasa todobadaas qiis ya lan giibiyay alxadiiu thani maratib diini wallahu alam